أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الحج والعمرة هذه بدني أحكام الحج والعمرة وأحكامتي حجك iyo cumrada waa qeybtii ugu dambeysay ee cibaadaadka ka mida cibaadaadka waxaanu soo qaadannay saddex qaybood oo ka mida salaadii iyo soomkii iyo sakadii saddexdaas ayuu sheekhu inoo dhammaystiray waa qeybtii afraad ee cibaadaadka ugu dambeeyey waa axkaamtii xajka iyo cumrada xajku waa cibaada maaliya wa badaniya cibaada maaliyatun wa badaniyatun waa cibaado maalka laga samaynayo maalkii lagu cibaadaysanayo oo ilaahay loogu dhowaanayo waa cibaado haddana badani ah oo jirka ilaahay subxaanahu watacaala laga caabudayo leannahu qofka xaajigu hantidiisiina wuu bixinaa jirkiisiina wuxuu ku samaynaa acmaasha xajka iyo cumrada lidaalika xajku wuxuu ka mid yahay min alcibaadaati alqadiima cibaadooyinka qadiimiga ah oo soo jireenka ah ayuu xajku ka mid yahay lidaalika wuxuu yihi sheekhan imaamu اlxaramayn kitaabkiisa weyn ee fiqhiga ah oo uu ugu magac daray nihaayat اlmadlab kitaabkaas wuxuu ku yihi imaamu اlxaramayn maa min nebiyin ilaa waqad xaja nebi dunidan soo maray ma jiro ilaa waa xajiye maa min nebiyin ilaa waqad xaja adduunkaa nebi soo maray ama rasuul soo maray ma jiro ilaa wuu xajiyey saasuu yidhi imaamulxaramayn kitaabkiisa la yidhaaho nihaayatulmadlab ayuu hadalkaa uu ku yidhi taasi marka waxayna tusinaya cibaadadan xajka iyo cumradu waa cibaado ambiyadii iyo rusushii dhammaan ay wada sameeyeen oo ugu khayr badan yahay nebigeenna maxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh xajka cibaadooyinka kale wuxuu uga duwan yahay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku yidhi inta soo xajinaysa magacyadoodii ku dhawaaq waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq oo sida ilaahay inoo sheegayo nebiyullaahi ibraahim ayaa waxaa lagu yidhi u naadi inta soo xajinaysa ilaa qiyaami saaca markaasuu nebiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi yaa rabbi sidee ugu naadiyaa dad aan jooginba oo weliba aadan abuurin oo weliba dunidan aan imaanin sidee ugu yeedhaa magacyadoodii markaasaa ilaahay jalla jalaaluhu ku yidhi naadi oo calayna albalaaqu adigu magacyada inta soo xajinaysa isaga dhawaaq gaarhsiinta innagay dusheenna tahay oo innagaa gaadhsiinay oo qof walba ilaahay u qadaray ilaahay isaga uunbaa geynaya dhulkaas barakaysan ee mahbadul waxyi ah oo meeshii waxyigu uu ku soo degay oo qur-aanka kariimku uu ku soo degay walidaalika markaa xajka fadaa'ilkiisa waxaa ka mid ah nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii saxiixayn ee bukhaariyo muslim ay warinayeen ayuu wuxuu ku tilmaamay qofku haddii xajkiisa ilaahay aqbalo wax dembiya oo dhan in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka mayrayo gurigiisa uu usoo laabanayo isagoo daahira oo nadiifoo dembi oo dhan daahirka ah man xaja haada albeyta falam yarfuth walam yafsuq warajaca ka yowmi waladatu ummuh waa xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen beytkan qofkii u soo xaj taga oo wax dembiye wax macsiyaa aan ku dhex samaynin xajka gudihiisa rajaca ka yowmi waladatu ummu maalintii hooyadii ay dhalaysay dembiga siduu ka ahaa ayuu deegaankiisii dib ugu soo laabtaa buu yihi nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi marka waa cibaado aada u qaali ah ambiyadii rusushii oo dhanna ay sameeyeen waalxaju lmabruur laysa lahu jazaa'un ila aljanna nabiga waxaa ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi xajka mabruurka ah mabruur waxaa loola jeedaa waa xajka wax dembiya ah, xaajigu uusan ku samaynin alxaju lmabruur xajka lagu baarinimo sameeyey oo wax dembi aadan ku samaynin laysa lahu jazaa un ila aljanna janno mooyee abaalmarin kale ma lahanuu yidhi nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi marka waa camal weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala uu aad uu jecel yahay qofka camalkaa ku dadaala oo sameeya alxaju luqatan alqasdu alxaju xajku luqatan min luqatin xagga luqada alqasdu uqasdidu xajka luqada carabiga wax walba ee loo qasdo ayaa xaj layska yidhaha wax walba ood u qasadid haddaad u qasadid gurigaaga inaad aadid haddaad u qasadid inaad cilmi barato waa xaj qasad oo dhan wax walboo loo qasdaa waxaa la yidhaha luqa ahaan xaj laakiin sharcigu sidaasi ka duwan ayuu u yaqaanaa xajka wa sharcan min sharcin xagga sharcigana xajka waxaa lagu yidhaha qasdulbeyti beytka ilaahay uu qasdidiisii woy beytkaasoo alxaraami ee la xushmeeyey linnusuki liajli nusuki camal iyo cibaado dartiis loola qasdo sharciga waxaa xajka lagu yidhaha waa beydka la xushmeeyey in loo qasdo beydka la xushmeeyey maxaa loola jeedaa waa kacbada kacbada in loola qasdo linusuki liأjli nusuk camal darteed in loola qasto yacni camalka waxaa loola jeedaa waa acmaalu اlxaji acmaashii xajka in loola qasdo kacbada ayaa waxaa la yidhaahaa xaj xagga sharciga wاlcumratu cumraduna luqatan min luqatin xagga luqada aziyaaratu booqashow luqada xagga waxaa lagu yidhaha cumrada in meel lasoo booqdo meel in la aado lasoo booqdo ayaa waxaa la yidhaha xagga luqada cumrada cumra la yidhaha ziyaara in meel lasoo booqdo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana cumro waxaa la yidhaha ziyaaratu lbeyti beytka ilaahay booqashadiisii beytkaasoo alxaraami ee la xushmeeyey linnusuki liajli nusuki camal dartiisna loo siyaarto beytka ilaahay waa in beytka ilaahay oo kacbada acmaashii cumrada aad u aaddo acmaasha cumrada inaad u aaddo beytka ilaahay kaasa waxaa la yidhaha xagga sharciga cumro labadooduna waa waajib qofkii shuruudda laga helo shuruudda waajibka qofkii laga helo xajka iyo cumradu labadoodaba waajibu laakiin laa yajibaani fi lcumri ilaa maratan waaxida cumrigaagoo dhan xajka iyo cumradu waxay kugu waajibayaan hal mar bis inaad xajka u laalaabato waa fadiilo dheeraada laakiin waajibkuguma ahan waajibku hal mar weyo shuruudu wujuubi اlxaji wاlcumrati haadihi tani shuruudu wujuubi اlxaji xajka waajibkiisa shuruuddiisii iyo walcumrati cumrada waajibkeedii waajibkaa shuruuddiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadlay shuruudaha xajka iyo cumradu ay qofka ay ku waajibayaan loo shardinay qofkii shuruuddan laga helo ayaa xajka iyo cumradu ay waajib ku yihiin qofkii shuruuddan laga waayana xajka iyo cumradu labaduba waajib kuma ahan shuruudu wujuubi alxaji wاlcumrati xajka iyo cumrada wujuubkooda wujuubkaa shuruuddiisii khamsatun shan xajka iyo cumradu qofka ay ku waajibayaan waxaa loo shardiyaa shuruud shan ah alslaamu islaamnimow islaamnimo la yidhi maxaa baxay gaalkii hadduu yidhaaho waan soo xajinaya waa soo cumraysanahay wax laga aqbalayo maaha liannahu xaramka oo dhanba in gaal uu galo waa ka xaaraan dhulka barakaysanee xaramka maba loo ogolo qof gaalahu inuu galo dhulka xaramka ah bal inuu soo xajiya iska daa mana ku waajibayo isagoo isagoo gaala xajku kuma waajibayo waa inuu marka hore soo islaamo inuu soo islaamo walbuluuqu qaangaargu waxaa kaloo shardiga qofka xajka iyo cumradu ay ku waajibayaan inuu qaangaar yahay caruurkii sakiirka ahaa haddii hanti fara badan xataa uu leeyahay waxba xajku waajib kuma aha walcaqlu garashadiiu qofku inuu caqli leeyahana waa shardi hadduu qofku iska waalan yahay oo qofu majnuuna uu iska yahay salaaduna waajib kuma ahan xajkuna waajib kuma ahan walxuriyatu xornimow qofku inuu xor yahana waa shardi maxaa baxay qofka hadduu addoon yahay isagana xajku kuma waajibo walistidaacatu awooddiiw qofkii inuu xajka awoodana waa shardi oo awood uu leeyahay hadduusan dee xajkiiba awood u lahayn istidaacada marka laba qaybood wey istidaaca biاnnafsi iyo istidaaca biاlgeyr labadaasay u qaybsantaa istidaaca biاnnafsi istidaaca binnafsi maxaa loola jeedaa waa in adigu nafsadaada aada awood u leedahay inaad xajkii aada aadid inaad awood u leedahay taa waxaa la yidhaha istidaaca binafsi qofkaasi waxaa shardiya inuu awood leeyahay oo safarka uu ka bixi karo inuu daabaddii ama diyaaraddii inuu isku celin karo shuruudahaasaa loo shardin hadduu naftiisii laleeyahay xajkii ayaa naftiisa waajibka inuu ku awoodo istidaaca bilkhayr istidaaca bilkhayr goormay timaadaa haddii nafsaddaadii xajkii aadan ku aadi karin oo tusaale ahaan waa qof waayeel ah oo safarkiiba aan ka bixi karin waa qof macduubahee caajis ah oo safarkii aan ka bixi karin qofkaasoo kale waxaa la yidhaah istidaaca bilkhayr asagu ma awoodo laakiin khayrkiis ayuu intuu lacag siiyo ayaa waajib ah inuu yidhaha iga soo xaj istidaaca bilkhayraa la yidhah haddaadan xajkii adigu aadan awood u lahayn laakiin hanti aad haysato waxaa waajib noqonaya dad kale inaad markaa hantidii lacagtii aad u dhiibatid oo tidhaaho iga soo xaj haddii qof dee ku dhahaya aniga qof mutadawicaan ahay oo wax qarasha kaama doonaayo qof ku dhahaya haddaad hesho inaad addeecdo waa waajib inaad addeecdo waa waajib oo mutadawicana qarash kaama doonayo hadduu qofku uu ku yidhaaho qarash mooye si kale kaagama xajinayo inaad lacag isiiso mooye oo inaad lacagtii siiso marka lacagtii inaad siiso maadaama adigii aadan awood u lahayn xajkii inaad aadid arkaanu lxaji haadihi tani arkaanu lxaji waa xajka tiirarkiisii shuruuddii wujuubka bacdamaa sheekh uu noo soo sharxay halkan sheekhu wuxuu ka gudageli tiirarka xajka tiirarka xajka iyo waajibaat اlxaji iyo arkaan اlxaji laba macno ayay kale leeyihiin shaygan mar haddii lagu yidhaaho waa rugni ama waa tiir tiirarka xajka ka mid a ah, bimacnaa waxaa loola jeedaa wax badiil ka noqon karaahi ma jiraan haddii rugni arkaanta xajka ka mida ah qofku uu isaga tago badiil wax ka noqon karaahi ma jiraan wax u bedeli karaa boqol neef oo geela hadduu gowraco boqol neef oo geela hadduu gowraco isagoo rugni ka tegey weligiis uma bedeli karan laakiin waajibaadka xajka waajib ka mida ah qofku hadduu ka tago bediiluu leeyahay wax beddelkiisa ayuu sameynaya inuu neefaf gowraco oo kale inuu soomo inuu sadaqo bixiyo ashyaada noo iman doonta ayuu bediil waajibku bediiluu leeyahay laakiin rugnigu bediil ma lahan arkaanu lxaji xajka tiirarkiisii sitatun lix lixw tiirarka xajka uu ku taagan yahay oo mid ka mida ah haddii la waayo xajki uusan ansixaynin waa lix tiir alixraamu xarmashadiiw inuu qofku xarmado yacni xirto xajkii inuu xirto waa rugniga ugu horeeya ixraamkaasna waajibkiisu waa alixraam bilqalbi waajibku wuxuu kaaga gudmi karaa qalbiga inaad ka niyeysato qalbiga inaad ka niyeysato inaad xajinayso haddaad carabka ku dartid oo niyadii aad ku dhawaaqdina waa khayr aad ziyaadisay khayr aad siyaadisay oo tiri naweytu اlxaja wa axramtu bihi lilaahi tacaala naweytu اlxaja waxaan niyeystay xaj wa axramtu bihi xajkiina waan xirtay lilaahi tacaala ilaahay dartiis ayaan xajkii u xirtay qalbigii iyo carabkiisi ay isku waafaqaan dad ku dhawaaqdana waa khayr ayaad ziyaadisay laakiin waajibku wuxuu kaaga ansaxayaa qalbiga u alixraamu xirashadiiu walwuquufu haddii marka qofku ixraamka uu ka tago oo acmaashii dawaafkii iyo dhagaxtuurkii iyo xirashadii iyo carafo iyo meelaha uu iska warwareegayo iska aadayo laakiin wax xirashaaba uusan samay oo xajkiiba uusan soo xiran ma soo niyeysanba waxuu soo niyeystay ma jiraan kacbadii u iska dawaafi u carafuu iska aaday wax ka ansaxayaa ma jiraan nabigeena salى اllahu عalيه wasalam inama alacmaalu biالniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa acmaasha dhan waxay u baahan tahay cibaadaadku niyay ku ansaxaan niyo la-aanteed wax ansaxayaay ma jiraan walwuquufu istaag weye bicarafo la istaago rugniga labaad ee xaajigu inuu sameeyo laga maarmaan ah waa inuu carafo istaago xaajigu carafo hadday kaa maqan tahay istaaggeeda wax kasta samee xajkaagi waa ibir ka kacwo boqol dawaaf samee boqol dhagax tuur soo samee tinta boqol xiiro weligaa waxaa rabto samee nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam waxaa ka sugnaaday inuu yihi alxaju carafa xajka dhan ba carafa ugu muhiimsan uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam carafa hadday kaa tagto faqad faataka alxaju xajkiina waa kaa tegey mar haddii carafa ay kaa tagto inta kale waa la buuxbuuxin karaa laakiin caraf haddii kaa tagto maya wax buuxin karaa ma jira walwuquufu istaag wey bicarafo la istaago wadawaafu dawaafkiiw dawaafka isaguna arkaanta xajku ku jiraa weliba dawaafka la sheegayo waa dawaafka la yidhah alifaada oo maalinta ciidda la sameeyo maalinta ciidda yowmu naxri dawaafka la samaynayo dawaafkaasi waa rugni arkaanta xajka ka mida wasacyu socodkii weeye bayna asafaa waalmarwa safaya marwa labada buurood dhexdooda toddoba goor in la socdana tiirarka xajkuu ka mid yahay haddii aad ka tegtid camalkaagii xajka o dhan ma ansaxay walxalqu xirashadii weeye awi taqsiiru ama gaabsigii tinta inaad xierato ama aada gaabsato arkaanta xajkay ku jirta haddaad ka tegtid xajkaagii oo dhan ma ansaxay watartiibu mucdami اlarkaani ay akhar اlarkaan mucdam waxaa loola jeedaa bimacnaa akhar arkaanta intooda badan tartiibintoodii in la habeeyo arkaanta waa in la habeeyo oo sida sharcigu ku yidhi u kala hormari waa inaad arkaanta u kala hormarisid ayaa loola jeeda tusaale ahaan koo waa inaad ugu hormariso xirashada wax ka hormari kara ma jiraan haddaad tiraa xirashadii dibaan u dhigi carafan soo hormarsana wuquuf alcaraf ama waxaad tihi dawaafan soo hormarsana xirashadiina bacda dawaaf ayaan samayna ma ansaxayo waa in ixraamku mar walbaba ugu horeeyo ee dhagax tuurka iyo dawaafulifaadaha iyo kuwaasoo dhanna waa inaad ka soo hormariso wuquufka carafo wuquufka carafo waa inaad ka soo hormariso markaas kabacdi aad tinta xiiran kartaa dhagaxii tuuran kartaa dawaafulifaado aad samayn kartaa marka arkaanta intooda badan in la tartiibiyo waa rugneeda mucdam ilarkaan maxaa loo yidhi wa tartiibu mucdam ilarkaani ay aksar ilarkaan arkaanta intooda badan in la tartiibiyo waa rugneeda intooda badan la yidhi maxaa baxay aqali ilarkaan arkaanta waxaa jira qaybo yaroo oo la kala hor hormarin karo oo dhib aan keenayn haddii lakala kala hor hormariyo qaybahaas maxaa ka mid a maalan xiirashada tinta maalinta ciidda la xiiranayo iyo dawaafka la yidhaaho dawaafu lifaada iyo dhagax tuurka jamrat jamratulcaqaba ee maalinta ciidda la samaynayo intaas kii aad doontaad hormarin karta saddexaanu sheegnay waxaanu sheegnay ramyu jamrat alcaqaba buurta jamratulcaqaba tuurashada maalinta ciidda la tuuranayo iyo xiirashadii iyo dawaafulifaadaha saddexdaa kii aad doonto ayaad hormarin kartaa haddaad doonto markii aad ka timaadid yacni subaxa ciidda markii aad gaartid haddaad doonto dawaaful ifaadaha ka bilaabi kartaa labada kalena dib waad u dhigi kartaa haddaad doonto xeerashadaad hormarin labada kalead dib u dhigi haddaad doonto dhagaxtuurka jamratulcaqaba ayaad hormarin labada kalena dib aad u dhigi liannahu xadiis saxiixayn waxaa ku yimid ee bukhaari muslim ay warinayeen nabiga sala allahu calayhi wasalam maalintaa yowmunaxri lama weydiin acmaashaa saddexda ah yaan hormaryaa lama weydiin ilaa qaala ifcal walaa xaraja saddexdaas camal saxaabi kastou yidhaha rasuulku ilaahay xiirashadii aan hormariyey dawaafkiina dibaan u dhigay ifcal walaa xaraja samee wax dembi kuma dembaabay siduu dhahayay nebigu sala allahu calayh wasalam qof kale u imanayo saxaabiy oo dawaafkii aan soo hormariyey xiirashadiina dibaan u dhigay ifcal walaa xaraja samee dhib ma lahan uu dhahayay rasuulku sala allahu calayh wasalam marka acmaashaa saddexdaa waxaa weye yacni iyagu noocii ama qeybtii aad doonto ayaad soo hormarin karta wa tartiibu mucdam alarkaan ay akhar alarkaan arkaanta intooda badan tartiibintoodii arkaanu اlcumrati haadihi tani arkaanu lcumra waa cumrada tiirarkeedii tiirarka xajka uu ku taagnaa ayaan soo barannay halkan waxaan ka baranaynaa cumrada qofku markuu cumraysanayo tiirarka looga baahan yahay inuu sameeyo arkaanu اlcumrati cumrada arkaanteedii hiya arkaanta cumradu arkaanu اlxaji ka arkaani اlxaji waa arkaantii xajka oo kale waa isla mid labadooda cumrada iyo xajka waa isku arkaan ila alwuquufa ila alwuquufa istaaggii bicarafe la istaagaya maahan kaa bisad ka reebi cumradu iyadu ma lahan wuquufkii iyadu ma lahan wuquufkii oo carafo cumro iyadu ma lahan intii kale way ku jiraan xirashadiiaa ku jirta ixraam dawaafay leedahay sacyiay leedahay xalqigii ama tinta in la gaabsaday iska leedahay tartiib akar اarkaan ay leedahay arkaanta inteeda badan iyadana in la kala tartiibo ilaa iyada markii iyadu waxay leedahay un arkaanteeda waa inaa cumradii aada soo xiratid markaad soo xiratid dawaafkiiyaa ku xiga dawaafaad samayne dawaafka markaad samayso safaya marwa dhexdoodaad aad waxaad soconaya toddoba goor ayaad socaan kabacdina waa xiirane waa intaas iyada marka tartiib mucdam اlarkaan marka la leeyahay iyada mucdam اlarkaan maba ahane waa kulli اarkaan iyada in la tartiibiyo waa waajib arkaantoo dhan kulli iyada in la tartiibiyo waa waajib maxaa yeele iyada arkaanta cumrada rugni rugniga kale laga hormarin karaa ma jiro tusaale ahaan haddaad tidhaha iyada arkaanteeda waxaa ka mida dawaafkii iyo sacyigii haddaad tidhaha sacyigaan soo hormarina dawaafka cumradana dibaan u dhiga markaa ansaxay ama waxaa tihi xiirashadaan soo hormarina marka hore waa xiihana kabacdiaan dawaafkii cumrada ayaan samaynaa markaa ansaxay ama waxaa tihi sacyiyaan hormarinaa xiirashadiina dawaafkiina dibaan u dhigi ma ansaxaya marka iyadaa arkaanta oo dhan kulul arkaan in la tartiibiyo waajib arkaanu lcumrati cumrada tiirarkeedii hiya tiirarka cumradu arkaanu اlxaji ka arkaani اlxaji tiirarka xajkaoo oo kale ila alwuquufa istaaggii carafa maaha waajibaat اlxaji haadihi tani waajibaat اlxaji waa waajibaadkii xajka arkaantii ayaan soo barannay xajka tiirarkiisii kuwan halkana sheekh wuxuu uga hadlay waajibaadka xajka uu iska leeyahay farqiga u dhexeeyana waan soo marnay waajibaad iyo arkaan oo waajibaadka xoogaa roono iyaga waajib haddaad ka tegtid xoogaa badiil u leeyahay waajib waxbaad ku bedeli kartaa ood ku kabi kartaa laakiin rugni haddaad isaga tegtid rugniga wax kuu bedelaya ma laha booskiisa istaagi waajibaat اlxaji xajka waajibaadkiisii sitatun lixu lix waajibuu iska leeyahy kownu اlإxraami xirashada ahaashadiisa wey min almiiqaati miiqaad xaggiisa laga soo xarmado meeshii nabigu calaameeyey salى اllahu waslm wbaaraka calayhi qolo kasta iyo waddan walba iyo mandiqo iyo iqliim kasta meel u asteeyey oo u calaameeyey nebigu salى اllahu عalيه wasalam miiqaadkaas inaad ka soo xiratid waajib tusaale ahaan innaga iyo yeman waan isku beegannahay isku jihaanu nahay innaga yeman maadaama aan isku beegannahay miiqaadkeennu yalamlam halkaasuu nabigu noo xadiday salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi yalamlam ilaa inaad ku timaado mooye dariiqii madiina oo haddii ziyaarada nabiga salى اllahu calayhi wasalam ziyaaradiisa haddaad ku hormarto oo magaaladii madiine aad tagtid marka hore waxaad ku xugum noqonay heer madiino reer madiino meeshii ay ka xirtaan ayadana ka xirani reer madiine ayagu markaas waxay ka xiranayaan dulxulayfa adiguna markaa dulxulayfaad ka xihan ilaa xugunkoodii oo kale ayaad qaadatay waxaa kaloo yalamla markaas aad uga fakan kartaa in yalamla meel ka fog aad ka soo xirato marka hore tusaale ahaan markaad soomaaliya ka baxaysay xajka aad aadaysay eeraboorkiyaadba ka xiratay eeraboorka muqdisho ayaad xajkiiba ka xiratay waa abcad min almiiqaat meelaan u dhoweyn wey miiqaadkii meelaan u dhoweyn wey meelaan u dhoweyn miiqaadki haddaad ka xiratana hadda waaba sii siyaadisa adaa masaafaad kordhiyey masaafaad fara badan ayaaba sii ziyaadisay idin waa ka ansaxay kownulixraami xirashada ahaanshadiisa min almiiqaati miqaadkii xaggiisa laga xirto waramyuljimaari buuraha tuurashadoodii wey buurahaasoo ahalaafi ah ee saddexda ah saddexda buuroodba in la tuurto waa waajib laakiin saddexdooda in laysku maro goormay waajib tahay saddexdooda in laysku maro waxay waajib tahay saddexda maalmood oo la yidhaaho ayaamu tashriiq waa maalinta koob iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex tobnaad amaa maalinta tobanaad oo maalinta ciidda ah hal buur bisaa waajiba in la tuurto waa buurta la yihaaho jamrat اlcaqaba jamrat اlcaqaba halkaas buuraa la tuuranaa maalinta ciidda saddexdoodana goormaa laysku maray ay waajib tahay saddexdooda in la tuurto maalin walba saddexda laysku maro ayaamu tashriiq saddex maalmood la yihah ayaamu tashriiq waa maalinta yacni bisha dilxija ay kow iyo tobnaad ay tahay labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad marka yacni maalin walba waxaa waajiba buuraha saddexdaa inaad tuurato walmabiitu hoyaadkii wey bimusdelifa fii musdelifa musdelifo dhexdeeda waa in lagu hoydo goormo wey waajibkaasu goormuu iman wuxuu imanaya waa leylat اlciidu habeenka ciidda lix saac wixii ka dambeeyaba waxaa soo gelaya mabiit bimusdelifa habeenka ciidday soo gelayso lix saac wixii ka dambeeya waxaa soo gelaya waajibkii almabiit bimusdelifa mabiit bimusdelifa ayaa soo gelay mabiit bimusdelifa marka culimmadu waxay isku khilaafeen habeenkaasoo dhan in la joogo ma waajiba mase waxaa waajiba mucdamu leyl habeenka inta badan in la joogo mise waxaa isaga filan walow laxdatan ilbiriqsi allah ka dhigay inaad meesha joogto saddexdaa qowlaa ku jira saddexdaa qowl waa shaaficiyada dhexdoodii madaahibta kale xataa ma ahan maala tusaale ahaan imaamu raafici kitaabka muxararka la yihaaho waa kitaabkii manhaajka asalkiisa ahaa oo markii horeba imaamu nawowi uu ka tixraacay manhaajkiisa ee waxaa la dhihi jiray muxarar muxarar cabdulkariim uraafici wuxuu ku sheegay in ay markaa akaru leyl habeenka inta badan in la joogo waa waajib uu leeyay mabiit bimusdelifa habeenka inta badan saacadaha ugu badan in la joogo waa waajib waa cabdulkariim araafici fii kitaabihi almuxarar baynamaa imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa minhaajka ah wuxuu ku leeyahay waajib ma aha akaru leyl in la joogo waxaa iska kaafinaya walow ilbiriqsiba allah ka dhigo waa sidii uquufkii carafo kale ka dhigo ilaa uquufka carafo isaguba waajibku wuxuu kaaga dhacayay ilmiraqsi iyo wax la mid ah haddaad joogto waajibkaa ku dhacayay taasoo kale imaamu nawowi isagu uu ka dhigay walmabiitu hoyaadkii weeye bimusdelifa fii musdelifa musdelifo dhexdeedana lagu hoydo waana sida ugu badan hadda xujaydu qowlkaas imaamu nawowi raximah اllahu tacaala uu rajaxay ayaa xujaydu ku camal falaan inta badan leanna waxaa laga yaabaa mararka qaar baskii aad ka soo raacday carafo aad ka soo raacday ayaa waxaa laga yaabaaba inuu ku dhaafsiiyo oo mararka qaar intuu lumo asaga naftiisa mararka qaar basasku lumaa musdelifo intuu soo maro uu ku dhaafsiiyo meel kale uu kugu dejiyo musdelifadii ka fog marka waxaa dhici karta musdelifa habeenkaas inay kuu noqotaba muruur oo hoyaad ba adan helinba oo basku uu ku marsiiyo bis mararka qaar aad arkay masaladaasi kugu dhacaysa basku inuu ku marsiiyo musdelifa habeenkii ciiddu soo gelaysa aan ka hadlay habeenkii ciiddu soo gelaysa waa laga yaaba basku intuu kula lumo musdelifadiiba uusan kugu dejin oo ku gudbiyo meel kale casiiziye iyo dhulkaas inuu kugu shubo ayaa dhici karta dacsiye iyo dhulkaas hadduu kugu shubo meeshii maxay kuu noqotay muruur inta degto maba adanba ku hoyanba markaas maxaa kuugu ansixi qowlkii uu rajaxay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala xajkaagi saas wuxuu ku yahay صaxiix walmadiitu hoyaadkii weeye bimusdelifa fii musdelifa musdelifo dhexdeed lagu hoydo walmadiitu hoyaadkii weeye biminan fii minan mina meesha la yidhaha dhexdeeda lagu hoydo layaaliya tashriiqi habeenada la yidhaaho tashriiqa habeenadaas in lagu hoydo mino iyadana waajiba habeenada layaal iyo tashriiq maxaa loola jeedaa waa saddexda habeenoo ka dambeeya yowma alciid maalinta ciidda saddexda habeenoo ka dambeeya saddexdaa habeen in lagu baryo oo lagu hoydo mino waajib wey waajibaadka xajka ka mid ah. laakiin hoyaadkan ma wuxuu la mid yahay kii musdelifa ma habkii imaamu nawowi u rajaxay oo kalea maya la mid maahan kan isaga saddexda habeenoo meeshan lagu dhaxayo oo la seexanayo mina sida raajixa waxaa weeye akharu akaru leyl saacadka habeenka inta ugu badan ee basaa ila mari iyo ma jirto tan basaa ila gudbi casiisiye i gaarsiiyey oo saasa mabiidkii yani mino iiga dhacay tan maya tan waxaa weeye saacaadka inta ugu badana la rabo inaad xaqiijiso inaad joogtay musdelifa waxaan leeyahay mina mina saacaadka inta ugu badan waa in la joogo layaali tashriiqu wa dawaafu lwadaaci dawaafkii sagootinta markii acmaasha kuu dhammaato acmaashii xajka iyo cumradu markay kuu dhammaadaan waa inaad dawaaf sagootina aad samayso dawaafkaas wuxuu ka mid yahay waajibaadku ku jira haddii dawaafkaas aad ka tegtid fa calayka damu waxaa kugu waajibaya dhiig inaad daadiso marka yacni neef ariya inaad xaramka ku gowracdo ayaa waajib kugu noqonaya dawaafkan dawaafulwadaac haddaad ka tagto laakiin dawaafuwadaacu wuxuu nabigu u ruqseeyey sala allahu wasalam wbaaraka calayhi haweeneyda xaa'idada ah haweeneyda dhiigga cada maalan maalintii diyaaraddu gabadhu ay soo raaci rabtay maalintii waxaa ku dhacay dhiiggii dawaafkiina waa laga rabaa dawaafulwadaaca dhiiggii hadduu ku dhacay nabigu waa u ruqseeyey sala allahu alayh wasalam waajibka waa ka dhacay haweeneydaas ee ma dhahayso dhiiga igu dhacayo intaan dhiigga ka daahirsanayo ayaan sugaa si aan dawaafwadaaci u sameeyo ma dhahayso nabigaa u ruqseeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh dawaafulwadaac waa ka dhacaya haweeneyda nufasadana waa la mid midday u mushay iyadana waa la mid tii dhiigga caadadu ku dhacay kulligood waxaa weeye dawaafulwadaaci waa ka dhaca wadawaafulwadaac dawaafulwadaac marka yaa laga rabaa waajib ku yahay waa qof u safraya masaafatu meel dhan magaalada makuu rabaa inuu ka tago meel masaafatulqasri dhan waa sagaashan kilomitire sagaashan kilomitr meel u jirta magaalada maka haddaadba aadayso meeshay doonto ha noqoto waajib nawaafiulwadaac markaa inaad samayso waajib marka su-aalaha inta ugu badan dadku waxay yacni ka keenaan dadka jiddo degan jiddo dadka degan ayaa waxay yidhaahaan ama jiddo maba degane qaraab qaraabusalaan ay rabaan u aada xaajiga wuxuu rabaa qaraabusalaan inuu aado oo jiddo uu aado ama khamiisulmashiid meeshan la yidhaaho ayuu rabaa xaajigii inuu qaraabusalaan u aado ama jidduu rabaa inuu aado qaraabusalaan u aado ama waaba degan yahaba laba masalay kala yihiin marka haddaad adigu degan tahay jiddo jiddo haddii aad degan tahay ama meeshan la yidhaaho khamiis mashiid aad degan tahay ama ayu maxal kastee ka baxsan xaramka magucu doon halahaado meel un xuduudda xaramka ka baxsan haddaad degan tahay oo deegaanba meesha aad ku tahay dawafulwadaacu waajibu kuguya walow masaafatu qasriba yaysan dhammaan hadday rabto meesha adiga deegaanka ku ah masaladaas waa laasim yani si daqiiqa in loo fahmo si daqiiqa oo il gaara loo yeesho masaladaas laasim dadka jiddo degan oo jiddo muqiimka ku ah oo deegaanka ku ah dawaafulwadaacu waajibu ku yahay khamiisulmashiid dadka degan sidoo kale waajibu iyaguna ku yahay ayu maxal kasta iska dhe oo xuduudda xaramka ka baxsan haddaad degan tahay muqiim aad tahay walow xaramkaba u jir haddaad doontid shan kilo mitr shan kilo oo keliya xataa xaramka haddaad u jirtid horta deegaan ma tag intaa unba masalada laga fiirina haddaad meesha degan tahay dawafudaac waajib kuu waajib kuu noqon waxaa soo haray dadkan xujayda oo qaraabusalaanka meelaha u aada qaraabusalaanka oo jidda qaraabusalaan ay u aadayen dadka xujayda ahee qaraabusalaanka jiddo u aadayo iyagu aan deganayn dawaaf wadaacu iyagu waajib kuma ahan لأnnahu jidda ma dhammaa masaafatulqasri qofka marka masaafatulqasri loo shardinayo waa qofkee waa qofkii aan meesha deegaan ku ahayn qofkaan meesha deegaan ku ahayn meeshuu aadayo waxaa shardiya inay masaafatulqasri dhan tahay ayaa shardi ah dadka marka soo booqanaya qaraabadooda jiddo degan ama khamiismashiid degan soo booqanaya ayagu dawaafulwadaaca lagama rabo waajibna kumaa liannahu jidda uma jirto maka xuduuddeeda markii la yidhaaho ma dhamma sagaashan kilomitr ma dhamma toddobaatan shan ilaa siddeetan ilaa ugu badnaan siddeetan iyo lix meelahaaso ma dhamma masaafatulqasri ma dhamma marka labadaa masala loo kala qaaday oo ka dhowrsashow iska ilaalin laiska ilaaliyo laga dhowrsado can muxaramaati alixraami xarmashada waxyaalihii laga xarimay in laga dhowrsadoo laiska ilaaliyo markaad xajka ama cumrada aad soo xirato waxyaalo waxaa jira sharcigu kaa xarimay waxyaalaha waa inaad iska ilaaliso sida diibkii catarkii la marafuunkii iyo madaxii la daboolanayey oo ragga gaar ahaan oo xaaraam ka yahay madaxa inay dabooshaan waxyaalaha inaad iska ilaaliso muxaramaadka waa noo iman doonaan waajib waajibaat lcumrati haadihi tani waajibaat اlcumra waa waajibaatkii cumrada halkana sheekhu wuxuu nooga bilaabi cumrada waajibaadkeeda waajibaat اlcumrati cumrada waajibaadkeedu ihnaani labow laba waajib bisay leedahay cumrada kownulixraami xirashada ahaashadiisa way min almiiqaat miiqaad xaggiisa xirashadu ay ka ahaato waajib waa inaad ka soo xirato miiqaadka cumrada in laga soo xirto waajib hadduu qofku maka joogo aw miiqaadkiisi cumrada makuu joogaa tusaale ahaan maalan ama makuu degan yahay ama maba deganee waa xaaji meesha xaj ku tegey maka marka intuu iska soo xajiyey xajku soo dhammaystay ayuu rabaa inuu iska cumraysto xaggee aadaa marka miiqaad intee u noqonaysa waa inuu ka baxo xuduudda xaramka alkhuruuj min alxaram bis miiqaadka saasa u noqonay ama markaa tanciim ha aado ama jicraana ha aado imaamu shaafici agtiisana waxaa ku fadli badan jicraana inuu aado jicraana in laga soo cumraysto qofkii maka joogo marka qofkii jawaab ama muqiim ha noqdo qof degan ha noqdo ama qof musaafir ku ahaa sida xujayd oo kale jicraana liannu kitaabkan muqniga ah ee minhaajka sharxa isagu wuxuu sheegaa jicraana waxaa ka soo xirtay halaaثu miئati nebiyin saddex boqol oo nebi ayaa meeshaas cumro ka soo xirtay jicraano meesha lina oo meesha uu qabo imaamu shaafici iyadaa ugu fadli badan xilliga in laga soo xirto in laga soo xirto dhulka xilliga ayadaa ugu khayr badan meesha imaamu shaafici uu qabo muqniga oo sharaxa minhaajka ah wuxuu sheegay saddex boqol oo nebi ayaa ka soo xirtay yuu yihi halkaas jecraanagu laakiin xujayda inta badan ma aadaan waxay isaga gaabsadaan tanciim tanciimaa ah xoogaa u dhow mogta tanciimka waxaa weeye waa xaramku isaga dhow yahay xaramka dad ka baxda horaad ka tegi tanciimka dadkuna fudaydka iska jecel yihiin dhinaca ajirka iyo khayrka uma badna fudaydkaa la jecel jeclaanada xoogaa waa fogtaha ilaa soddon iyo shan ilaa afartan kilomitr ay u jirtaa xaramka beynamaa middan tanciim iyadu toban xataa ma dhamo intay xaramka u jirto tanciimka marka waxaa weye dadku fudaydka iska jecel yihiine tanciimay aadaan laakiin sida khayrka badan waa jicraana jicraana lannu cibaadadu mahmaa meel fog aada uga timaado melma meel fog aad uga timaado ajirkaaga sii badana xadiiskii waa kii ahaa yaعni alأjru calىa qadri الtacab ajirku wuxuu mar walbaba ku xiran yahay daalkaaga iyo dhibkaagu intuu la yahay intaad cibaadada ku daasho ayaa ajirkaaguna kuu badan mar walbaba waajibaat اlcumrati cumrada waajibaadkeeda itnaan iyo laba wood kownil ixraami xirashada ahaanshadeedu min almiiqaati miiqaad laga soo xirto wataxaruju iska ilaalin weeye can muxaramaat الإxraam xarmashada waxyaalihii laga xarimay waa inuu qofku iska ilaaliyo waa sidii waajibaadka xajka aanu ku soo barannay waajibaatu dawaaf aadihii tani waajibaatu dawaaf tani waa dawaafka waajibaadkiisii halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ka gudageli dawaafka waajibaadka iyo shuruudda loo shardinayo dawaafkii ansixidiisii waajibaatu dawaafi dawaafka waajibaadkiisii noocuu doona ha noqdo ayu dawaaf shuruuddan waa loo shardi ha noqdo dawaafkii aanu sheegaynay dawaaf rugniga oo la samaynayo maalinta ciidda ama ha noqdo dawaafkan la yidhaha dawaafulquduumka oo sunnaha ah ama dawaafulwadaaci hadda aan soo marnay oo waajibka ahay ama dawaaf kalood iska samaysanayso sunno ah ha noqdo leannu dawaafku wuxuu la mid yahay nafliga ama salaadda sunnooyinka oo la daldalayo wuu la mid yahay adigoo xajna aan kuu xirnayn cumrana aysan kuu xirnayn oo masaajidka isaga wardinaya kacbada wa iska dawaafi kartaa xajna kuma xira cumrana kuma xira lanno dawaafku waxaa weeye waa cibaado mar walbaba furan kuma xira xaj iyo cumro kaasoo kale waa sunna marka dawaaf iska sunnaysanaysid noocuu doonaba ha noqdee dawaafku wuxuu iska leeyahay waajibaad toban ah waajibaatu dawaafi dawaafka waajibaadkiisa casharatun toban weeye satru lcawrati cawrada asturkeedu kow cawrada waa in la asturo dee cawradaadi meel ka midah ay ka bannaan tahay dawaafkaagii ma ansaxay wadahaaratu dahaaro wey can ilxadaثayn labada xadaث laga daahirya waxaa kaloo shardi ah qofka kacbada ilaahay dawaafaya waa in labadii xadaث uu daahirkay labada xadaث waxaa loola jeedaa alasqar wاlakbar xadaثkii yaraa iyo kii weynaa labada waa inaad daahir ka tahay midka weyn waa midka yani qubayska waajibka ka dhigo xadaثka yarna maa أwjaba اlwuduء waa midka weyse qaadka waajib ka dhiga qofku waa inuu weyse qabo markuu dawaafka samaynayo waa inuu weyse qabo janaabana aysan ku jirin wadahaaratu dahaaradii weeye cani najaasati najaasadii laga daahir noqdo waxaa kaloo shardi ah najaasada in laga daahir noqdo fi اthawbi wاlbadani wاlmakaan sidii salaaddii oo kale marada aad ku dawaafayso ood xiranta hadday nijaaso leedahay dawaafkaaga ma ansaxayo walbadan jirkaagu waa inuu daahir yahay walmakaan meesha aad ku istaagayso ood marmarayso waa inuu daahir yahay saddexdoodaba inay daahir yahay wajacalulbeyti beytka ilaahay yeeliddiisa can yasaarihi bidixdiisa waa inuu yeelo xaajigu waxaa la rabaa beytka ilaahay markuu dawaafayo dhinaca bidixda waa inuu mar walbaba kaa xigo mar walbaba dhinaca bidixdaadu kaa xigaa saana ugu wareegsan marka bidixda mar walbaba waa inuu kaa xigsado walibtidaa'u ku bilaabidu bilxajari lagu bilaabo xajarkaasoo alaswadi ee madow dhagaxa madow waa in lagu bilaabo xadiiskii tirmidi waxaa ku soo arooray innahu nazla min aljanna wa huwa abyadu min allaban fasawadatu khaطaaya bani aadam nebigu salى اllahu alيه wasalam inuu yihi xajaru aswadka jannadaa laga keeno u rasuulku salى اllahu alيه wasalam isagoo caanaha ka caddaan badan ayaa jannada laga keenay fasawadathu waxaa madow ka dhigay khadaaya bani aadam dunuubtii bani aadamka qof walboo dembiilo ah siduu sidan u masaxayay xajar aswadka uu madow noqdo rasuulku salى اllahu alayh wasalam waa shumiga iyo baaska dembigu iska leeyahay marka xajar aswadkaas koo waa inuu ku bilaabo meel kale hadduu ka bilaabo dawaafkiisii ma ansaxay muxaadaatuhu qaabilidiisiiu xajaru aswadka waa inuu qaabilo bijamiici badanihi ay bimucdami badanihi jirkiisa inta badan wa huwa lyasaaru waa dhinaca bidixde waa inuu ku qaabilo jirkoo dhan dee laguma wada qaabili karo laakiin waxaa loola jeedaa bimucdami badanihi jirkiisa inta badan waa inuu xajar ku qaabilo inta badanna huwa alyasaar waa dhinaca bidixda loola jeeda dhinaca bidixda mar walbaba xajaru aswadka waa inuu dhinaca bidixda mar walbaba uu ka xigo qofka xaajiga ah wa kownuhu dawaafka ahaanshadiisa sabcan toddoba waa inuu noqdo maxaa kaloo shardi ah dawaafka toddoba goor inaad kacbada dhammaystirto waajib toddobadaa mid ka mid a ah hadduu kaa maqan yahay oo tusaale ahaan lix goor aad dawaafto dawaafkaagi ma ansaxay wa kownuhu dawaafka ahaanshadiisa weeye daakhila almasjidi masaajidka gudihiisa uunu ahaado masaajidka dhexdiisa waa in dawaafku ka dhex dhaco laakiin haddii khaarij almasjid aada dawaafto masaajidkaad ka baxday masaajidka albaabkiisa ka baxdaad masaajidka bannaankiisa ka dawaaftay ma ansaxay wa kownuhu ahaanshadiisa weeye dawaafka khaarij albeyti beytka kacbadaa loola jeeda kacbada bannaankeeda waa inuu ahaado laa daakhilahu kacbada haddaad dhexda ka gasho oo tiraa dhexdan ka dawaafi ma ansaxayo kacbada waa inaad ka baxsan tahay bannaankeeda aad ka dawaafto washaadarwaani derbiga yar bannaankiisana waa inuu dawaaf ku noqdo shaadarwaanku waa derbi yar oo ku dhegan kacbada derbigaas yarkaa kacbada ku dhegan waa inaad ka degsan tahay oo bannaankiisa aad ka dawaafto laakiin derbiga haddaad korto derbiga yarta aa korto markaas kacbadii inta qabsata saa ula wareegsata aduu derbigii fuushan ma ansaxay dawaafkaaga walxijri ay xijri ismaaciil meesha la yidhaaho xijru ismaaciilna waa inuu ahaado mid ka baxsan dawaafka xijru ismaaciil waa meel yaroo laba fatxay leedahay ama laba yacni duleeloo laga galo ayay leedahay derbi yaraa saan ugu soo wareegsan derbigu markuu saan ugu soo wareegsan yahay calaa suurati addaal derbiga qaabku u dhisan yahay waa daal suuraddiisa daal camal u dhisan yahay derbiga xijru ismaaciil daal markuu u dhisan yahay kacbadiina dhinacanay kaga taalla derbigaa sida daalka u dhisan iyo kacbada waxaa u dhexeeya dariiq yarow la maro oo laga dhex duso meeshaa yar haddaad ka dhex dusto oo derbiga sida daalka u yaalla iyo kacbada waddada yaro u dhexeeya haddaad maantuna ka dusdusayso ka war baatil wada wafkan ma ansaxay meesha maantan haddaad ka dusdusayso waa beyna alxijiri wاlkacba xijru ismaaciil iyo kacbada inta udhexeysa ka dusdusi maantan baatil wax ka ansaxay ma jira wacadamu sarfihi sarfi dawaafi dawaafka leexintiisa weyntiisa wey ligayrihi gayri dawaaf u leexin waxaa kaloo shardiga dawaafkaaga dawaafkaas mooyee wax kale inaadan ula qastin wax kale inaadan ula qastin maxaa baxay dawaafkaaga haddaad ulajeedo kale ka leedahay ka war dawaaf iyo cibaado uulama jeedide ulajeedo kalead ka leedahay ka dalabi qariimin ruuxa kaa cararayo kacbadii kugula wareegsanay ruuxii aad leedaha ka daba wareegso oo yuusan kaa fakanin kacbadu kugula wareegsaday soo qabo maanta hore saas la wareegsan ma ansaxayo dawaafkaas ma ansaxayo waajibaatu sacyi haadihi tani waajibaatu sacyi asacyi beyna asafa walmarwa ayaa loola jeeda safa iyo marwo dhexdooda la socdo waajibaadkeedu halkan sheekh wuxuu uga hadli safa iyo marwo socodka la soconayo waxay ku jireen arkaantii xajka iyo arkaantii cumrada labada waa noogu jireen iyaguna waxay iska leeyihiin shuruud waajibaatu sacyi sacyiga waajibaadkiisii arbacatun afar wey afar shardiya loo shardin safaya marwo dhexdooda marka la socanayo an yabda waa inuu bilaabo fii kulli witrin tiro kasta oo isdheer bisafaa safa waa inuu ku bilaabo buurta safe tiro kasta oo isdheer waa in safa bilowgeeda u noqoto maalan maadaama yacni iyagiina toddobo la sacyinayo safaya marwo inta u dhexaysa toddobadii watarka maxaa ugu horeeya koow watar ka bilowda koow xaggee ka bilaabi marka ilaa tiro kasta oo isdheer waxaa lagu yidhi safa ka bilaab buurta safo isageed ka bilaabi nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi fabda-uu bima badaأ allahu bihi meeshii ilaahay ka bilaabay adinkuna bilaaba ilaahay muxuu bilaabay ina الصafa wاlmarwata min shacaa'ir الlah safa iyo marwo waxay ka mid yihiin astaamaha diinta ugu waaweyn ee labada buurood ay ka mid yihiin marka ilaahay muxuu hormariyey ina الصafa safadaas ka bilaaba yiri nebigu salى اllahu عalayه wasalam wa an yabdaأ waa inuu ku bilaabo fii kulli shafcin tiro kasta oo isla egna bilmarwati buurta marwa waa inuu ku bilaabo tiradu hadday isla eg tahana marwa iska leh tirada isla eg maxaa ugu horeeya shafciga laba ugu horeeya laba ugu horeeya kan labaad marka waa inuu marwo uu noqdo yaa ku xiga tirada isla eg haddana shafciga afaraa ku xiga marka afaraad haddana waa inuu noqdo marwo watarkii haddana kan shanaad waa inuu noqdo safa waa inuu noqdo wahaakada nidaamka inaad ku wado wa an yakuuna sacyigu waa inuu ahaado sabcan toddoba goor inuu ahaadana waa shard wa an yakuuna sacyigu waa inuu ahaado bacda dawaafi rugnin dawaafu rugni ka bacdi aw bacda dawaafi quduum ama dawaafka la yidhaahdo dawaafulquduum ka bacdi waa inuu ahaado waxaa kaloo shardi ah uu sheekhu ku leeyahay daa'iman sacyi keligiis mutaxan ma jiro daa'iman bacda dawaaf waa inuu dhaco bacda dawaafkee dhici marka ama wuxuu dhacayaa dawaafkan la yidhaaho dawaafurugni ama dawaaful'ifaado waa isku mid dawaafulifaado ku magacaab ama dawaafurugni ku magacaab dawaaful ifaado ama dawaafurugni ka bacdi waa inuu dhaco ama haddii kale dawaafulquduumka bacdi waa inuu dhaco dawaafulquduum maxaa loola jeeda dawaafulquduum ujeedada laga leeyahy waxaa weye kow markaad maka soo gasho waa inaad yani ku salaanto beytka ilaahay dawaaf dawaaf sunnaawe dawaafkaas dawaafulquduumka waxaa loo sunneeyaa qofka ifraadka ah oo xaj kaliya soo xirtay qofkaasaa loo suneeya dawaafkan dawaafulquduum marka daa'iman ulajeedada sheekha waxaa weeye sacyigan mar walbaba bacda dawaaf waa inuu dhaco sacyi mutaxanoo keligiis oo dawaaf aan ka hormaraynin oo dawaaf uusan ka horreynin ma jiro laakiin dawaaf mutaxan waa jiraa oo aan sacyi lahayn dawaaf iska mutaxanoo keligiisa oon sacyi lahayn waa jira oo sacyi uusan ka dambeynin maxaa ka mid a dawaafulwadaaciyaa ka mid a dawaafulwadaac markaad soo safraysid oo dawaafudaac aad samaynaysid dawaafudaacaasi sacyi ma laha sacyi isagu ma laha waajib اlwuquufi haadaa midkani waajib alwuquufi waa istaaggii carafa waajibkeedii halkan sheekh wuxuu ka gudageli carafo marka la istaagayo iyaduna waajibaad iyo shuruud ayaa istaaggaasi iska leeyahy iska istaag ma ahan waajib ulwuquufi istaagga carafo waajibkiisii bicarafata carafo la istaagayo waajibkiisii waaxidun hal waajibu hal waajibu carafo yacnii waajibka kugu waajibayo istaaggeedii wahuwa waajibkaasi wujuudu اlmuxrimi qofkii soo xarmaday xajka jiritaankiisii wey helitaankiisii wey bihaa bicarafa in laga helo oo halkaa uu joogo laxdatan walow laxdatan ilmilicsiba allah ka dhig waa sidii aanu ku soo sharaxnay yacni almabiit bimusdelifa oo imaam nawowi uu soo rajaxayey walow ilbiriqsiba allah ka dhige waa in horta halkaa istaagto ilbiriqsi haddaa istaagta waa ka tegi karta walow ilbiriqsi ba allah ka maalinta yowmu carafa qoraxda zuulitaankeeda ka bacdina laga helo halkaas maalinta carafo maalinta bishu ay sagaal tahay maalinta bishu ay sagaal tahay bacda zawaal waa duhurka ka bacdi markuu galow markii duhurkii la gaaro halkaa waa in lagaa helo walow ilbiriqsi ba allah ka dhigi ilbiriqsi ba joog allah ka dhigi ilaa goormuuna waajibkaasi uu socona ilaa intee waktiga carafo isla markiiba waa tege ilbiriqsi kabacdi oo qofkii hal saac kabacdi yimaade labo sac kabacdi qofkii yimaade carafo ma ka tege muxuu ku yihi sheekhu ilaa duluuci fajri yowmi naxr ilaa maalinta la yihaaho yowmu naxri fajarkeeda fajarkaa dhalashadiisa laga gaaro intaas carafo waa jira intaas carafo intaas zamankaas la eg ilbiriqsi ka mid a ah haddaad istaagto waajibka waa kaa dha oo fajr yowmunaxr maxaa loola jeedaa fajr yowmunaxr ulajeedada laga leeyahy waxa wey maalinta ciidda maalinta ciidda markii maalintaas ciiddu ay yacni soo gelayso salaada subax markii la gaaro maalinta tobanaade caraf waa kaa tagta haddii markii salaadii subax oo salaadii subax markii la gaaray maalintii ciidda ay soo gelaysay ayaa timid bacda duluuci alfajr bacdi maka iyo meelahaas iska warwareegaysa maka iyo meelahaas iska wareegeyse salaaddii subax yani markii ay dhalatay ka bacdi ayaa tiri bal aan ka gaarsiiyo carafo aan tago meesha muxuu kuma yaalaan waktigii waa kaa dhammaaday waktigii waa kaa dhammaaday sunan اlxaji wاlcumrati haadihi tani sunan اlxaji wاlcumrati waa sunooyinkii xajka iyo cumrada halkan sheekhu wuxuu ka bilaabi sunooyinka nabigeena uu noo jideeyey salى اllahu عalayhi wasalam ee xajka iyo cumrada sunan اlxaji wاlcumrati sunooyinka xajka iyo cumrada kahiiratu way fara badan yihiin minhaa sunooyinkaas waxaa ka mid a atalbiyatu labeegsigiyaa ka mid a talbiyadu waa shicaaru اlxaaji waa astaanta xaajiga laga doonayo inuu mar walbaba uu laasimo afdal اlxaji alcaju wاthaju uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam afdal اlxaji acmaasha xajka waxaa ugu fadli badan alcaju wاsaju caji maxay tahay rafcu sawti bitalbiya rafcu sawti bitalbiya cajiga waa in talbiyada codka kor loogu qaado wasaju oo saa iyo jiim ah amaash xajka waxaa ugu fadli badan saji sajiga waxaa loola jeedaa iraaqat اdimaa waa neefafka inaad gowracdo sadaqada aad badiso masaakiinta xaramka inaad xoolo u loogto oo xoolo aada u gowracdo acmaasha meelaha ugu fadliga badanay ka midta sadaqada lagula baxo marka talbiyadaas inaad badiso sunnooyinkay ka midta wa dawaafu lquduumi dawaafkii soo gelidow kow markii aada soo gasho magaalada maka gaar ahaan haddii aadba tahay qof qaarin ah waxaan leeyahay haddii aad tahay qof mufrida ifraad ifraad haddii aad soo xirato ifraad haddaad soo xirato dee markaas waxaa lagu sunneeyaa inaad yani hormariso dawaafka la yihaaho dawaaf اlquduum waa xaj keliya xaj keligiis markii aad soo xirato wa dawaafu dawaafkii soo gelidda wa ragcat alixraami xirashada labadeedii ragcow xirashada labadeedi ragco maxaa loola jeedaa yani marba haddii xajkii iyo cumradii markii aad doonayso inaad xirato waad soo qubaysane markaad soo qubaysato soo weysiisato kabacdi laba ragca waa inaad tukato markaa kabacdi aad xihanay labada ragco markaad tukato kabacdi oo sunnada ah ayaad xihanay makruuhaatu اlxaji wاlcumrati haadihi tani makruuhaatu اlxaji wاlcumrati xajkii iyo cumradii waxyaalihii loo nacay karaahiyada ahaa halkan sheekh wuxuu uga hadli waxyaalaha karaahiyada ah oo la doonayo xaajigii inuu ka fogaado karaahiyaadkaas makruuhaatu اlxaji wاlcumrati xajka iyo cumrada waxyaalihii loo nacay oo karaahiyada ahaa kahiiratun way fara badan yihiin minhaa makruuhaadkaas waxaa ka mid a aljidaalu muranka ayaa ka mid a xaajigii inuu muran maalaa yacni maanta o dhan iska wado iyo sheeko maalaa yacni ah ma karaahiyo ilaahay jala jalaalih wuxuu leeyahay falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj xajka dhexdiisa looma ogola muran muran looma ogola haddaad xaq sheegayso oo dadkii diinta aad ku wacyigelinayso taasi ajir iyo khayr iyo barakaad ka heli laakiin muran maalaa yacni oo xajkii aad ku dhexayso taasi waxay dhibaato iyo nusqaan gaarsiinay xajkaagii wannadaru fiirintiu bishahwatin shahwo uu ku fiiriyo limaa shayna uu shahwo ku fiiriyo shaygaasoo yaxilu lahu xaajigii nadaruhu shayga fiirintiisii ay xalaal u tahay waxyaalo inaad fiiriso aadan ku dembaada haddii waxa inaad fiiriso ay xaaraan kaa tahay karaahiye maba noqonaysa waaba xaaraanba marka maalan haweeney ajnebi ah haweeney ajnebiya adigoo xaajiya inaad fiiriso waa xaaraan mu-akadow xaaraan wey lama ogolo maxaa loola jeedaa wanadaru bishahwa limaa yaxilu lahu nadaru waxyaalo inaad ewelba fiiriso xalaal ku ahaa inaad ijtihaa isaga fiirisay maalaa yacni maanta oo dhan yani guri guryaha dabaqaahi meesha laga dhisay iyo dadka meesha imanaya isku yimidoo qof dheer iyo qof gaaban aad arki maanta o dhan fiiraad ku jirtaa yacni waxaa tahay mushtaqil bidunya maanta o dhan addunyaaad ku mashquulsanta dheer dheer haddii kaa hortimaad waad fiirine qofkan gaaban qofkan dheer qofkan madow qofkan cad maantuna fiiraad ku jirta maxaa la doonayaa shaأnu الxaaji alkhushuuc watadaruc qofka xaajigaa shanigiisu waa khushuuc iyo tadaruc waxyaalihii xataa inaad fiiriso ay xalaasha ku ahaad inaad shahwo iyo adduunye jacayl iyo aad ku fiirfiiriso maa waxaku shacri tinta xoqideedii wey waxyaalaha karaahiyada bidufri cijiyaha lagu xoqo tintii oo kale aad cijiyaha isaga xogto adigoo xaaji ah karaahiyo wey leanna waxaa laga baqi haddaad cijiyihii ku xoqdo in tintii ay soo go-do hadday sintii kaa go-dana maxaad ku dhacday xaaraanaad ku dhacday xaaraan wey leanna tinti inay kaa go-do ama tinta aad iska goyso lama ogol xaaraan wey bacda alxaj wa tamshiidu ra'si wallixyati garkii iyo madaxii shanlayntoodii ayaa karaahiye ah inta acmaasha xajku ay kuu socoto iska ilaali shanlaynta garkii iyo madaxii lannu haddaad shanlayso waxaa suurtogala oo laga baqayo maxay tahay in tintii ay go'dow tintii hadday go'dana waxaad ku dhacday xaaraan walaklu cunid iyo washurbi cabitaana karaahiya fi dawaafi dawaafka dhexdiisii in wax lagu cuno wax lagu cabo adoo dawaafkii kacbadii iyo beytka ilaahay dawaafaya ayaad wax iska cabbi ama waxbaad iska cuni meeshii lagaa rabay dikriga iyo tadaruca iyo wardiga iyo adkaarta inaad waddo cunto iyo cabitaan aad isaga jirta karaahiyow muxaramaatu اlixraami haadihi middani muxaramaatu lixraami xarmashada waxyaalihii laga xarimay halkan sheekh wuxuu ka gudageli waa baabkii ugu dambeeyey abwaabtii xajka iyo cumrada abwaabtii xajka iyo cumrada baabkii ugu dambeeyey weeye sheekh wuxuu inoo sheegi mar haddaad xajka iyo cumrada aada soo xiratid waxyaalo waxaa jira sharcigu uu kaa xarimay inaad samayso muxaramaat اlixraami xirashada waxyaalihii laga xarimay kahiiratun way fara badan yihiin minhaa muxaramaadkaas waxaa ka mid a ah lubsu lmuxiidi maro hareeraynaysa qofka jirkiisa hareeraynaysa labisashadeedii ayaa ka mid ah. cala rajuli ninka ayaana laga xarim ninka ragga ah maro jirkiisa hareeraynaysoo tolan inuu labiso waa ka xaaraan sida shaatigii qamiiskii macawiistii sarwaalkii kastoomadii funaanadii waxyaalahaas oo dhan inuu gashado xaaraan wey ninka ragga ah ninka ragga u khaas ku yahay yacnii xaaraamtaas muxaramaatulixraam ka mid a ah. amaa haweeneydii dharkay doonto dharkay doonta iska labisaneen dharka ay magaalada hadda ay ku joogto waddankeeda ay ku joogto ay hadhowna isaga xajin dhar khaasa iyadu ma laha wa taqdiyatu bacdi ra'si madaxa qaarkiis daboolidiisiiw ayaa xaaraama calayhi cala rajuli ninka dushiisana laga xarimay aydan sidii hore waxaa kaloo isagana ninka khaas ku ah madaxiisa qayb ka mida inuu daboolo oo xaaraan qayb la yidhi hadduu kulligiis daboolana min baabi owlaa kaba daranba kaba daranba qaybaaba loo diiday madaxoo dhan inuu daboolana xaaraan ama koofiyuu ku daboolay ama cimaamaduu ku xirtay ku duuduubay maxaasoo dhan xaaraan wa satrulweji wejiga asturiddiisii ayaa xaaraam walkafayni labada calacalood asturiddoodii ayaa xaaraana calى almarأati haweenaydii xaajiyadda ahayd ayay xaaraam ka yihiin haweenkan waxaa khaas ku ah oo iyaga xaaraamkaa ah wejiga inay asturaan iyagoo acmaashii xajka iyo cumradii ay u socoto oo indha inay qaataan waa xaaraan labada calacalood haweenaydii inay asturato oo qufaasayn bahalkan la yidhaha qufaaska gacmaha islaamuhu ay gashadaan qufaasaynka inay gashato iyadana xaaraan wa isaalatu shacri tinta zuulinteedii ayaa xaaraan wadufr cijiyaha suulintoodii ayaa xaaraana nin iyo naag farqi kale ma laha nin iyo naag farqi kale ma lahan inay tinta ay zuuliyaan ama ha jaraan ama ha xiraan ama ha gaabiyaan intaan waktigii la gaarin xaaraan cijiyaha inay iska jaraan xujaydii rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan waa xaaraan wadahnu shacri ra'si walixyati madaxa iyo garka tintoodii tintaas saliideyntiisiina waa xaaraan garka iyo madaxa tintiisa in la saliideeyo xaajigii uu saliideeyo waa xaaraan haweenaydii madaxa inay saliidaysato xaaraan wey ninkii isagana waa la mid madaxa iyo garka inuu saliideeyo isagana xaaraan wey madaxiiyo garkii la yidhi maxaa baxay xaajigu jirkiisa kale uu saliidaysan kara ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo maala xaajigii lugahoo kale gacmahoo kale dhabarkoo kale calooshoo kale rag ha noqdo ama dumar ha noqdo waa iska saliidaysan kara waxa xaaraantu ay khaas ku tahay saliidda waa madaxa raggii iyo dumarkii iyo garkii wadiibu udugiiwo muxaramaadku waxaa ka mid a ah waxyaalo carfaya in laysmariyo ama raggii ama dumarkii labadaba xaaraamo waljimaacu jimaaci raggii iyo dumarkii yani isqabay inay isjimaacaan iyadana xaaraamo wasdiyaadu اlma'kuuli shay la cunayo ugaarashadiisii ayaa xaaraama shaygaasoo albariyi ee bariga loo nisbeeyey lalbaxriyi kii badda xaaraan ma maaha kalluunkii oo kale xaajiga asagoo kalluunka badda waa ka soo qabsan karaa waana cuni karaa haddii loo keeno laakiin maxaa la diidahay shay la cunayo barigii inuu ka ugaarto sida sagaaradii iyo biciidkii iyo goodirkii iyo waxyaalaha inuu xaajigu maaragtaahay soo ugaarto waa ka xaaraama allah subxaana watacaala